alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii ku saabsanaa xilyatu aalib اlcilm qaala almusanifu raximah llah atafaquhu bitakriiji alfuruuci cala lusuul qodobka soddonaad atafaquhu bitakriiji alfuruuci cala lusuul in marka la fahmo oo in loo aqoon yeesho la raadiyo oo lagu raadiyo bitakhriiji alfuruuci faracyada in lagu soo saaro cala alusuuli usuushii qawaacidda in lagu soo saaro sidaa in la raadiyo in la fahmo atafaquh waxa weeye waa fiqhigii baa la doonayaa yacni waa talabu lfiqhi oo in marka shareecada maqaasideeda iyo asraarteeda in la fahmo baa la raadinayaa iyo siday masaa-ishu isugu xidhmaan iyo siday u kala duwan yihiin aljamcu waalfarqu waata a'immada qaarkood ay yidhaahdeen sida abu maxamed aljuwayni waalidu imaam alxaramayn laga soo naqliyey alfiqhu macrifatu aljamci waalfarqi fiqhi waxaa la yidhaahdaa laba shay waxa isu geeya ama kala duwa in loo aqoon yeesho la garto yacni masaaisha fiqhiga ahi waxna waxay noqonayaan isku xukum oo waa la kulminayaa xukum baa lagu kulminaya waxna waa la kala geynaya waa la kala duwayaa waxaana keensanayaa farqi muctabari inuu dhexeeyo min waraa'i alfiqhi atafaquh fiqhiga waxaa ka dambeeya tafaquh in markaa fahamka la raadiyo wa muctamiluhu ka ka shaqaysiinayaana huwa aladii yucalliqu alaxkaama bimadarikiha alsharciya waa ka axkaamta ku xidhaya bimadaarikiha meelahay ku xidhan tahay ee alsharciyati sharciga loo nisbeeyey ka ku xidhaya wey waxaa jira xikan baa jira iyo cilal cillooyin iyo xikmooyin baa jira axkaamtu ku dhisan yihiin marka taas in lagu xidho cilladii rasmigaydee u lahaa xukunku waxay markaa tahay fiqhiga caynulfiqhi weeye wa fii xadiisi ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal nadar allaahu imra'an samica maqaalatii faxafidha wa wacaaha faaddaha kama samicaha nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi nadara allaahu ilaahay wejigiisa ha qurxiyo oo ha iftiimiyo yacni annadaara waa quruxda iyo dhalaalka weeye wujuuhun yowmaidin naadira way iftiimaysaa oo way quruxsan tahay baa laga tilmaamaya nadara allaahu waa u ducaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wejigiisa ha qurxiyo ha iftiimiyo imra'an ruux ama qof samica maqaalatii faxafidahaa samica maqlay maqaalatii odhaahdayda maqlay oo faxafidahaa dabeedna markaa qaybay markuu maqlay dabadeed wa wacaaha weeleeyey fa addaaha kamaa samicahaa fa addaaha u gutay oo u gudbiyey kamaa samicahaa siduu u maqlay ayuu dadkana ugu gudbiyey ugu sheegay oo u sii wariyey fa ruba xaamili fiqhin laysa bifaqiih fa ruba xaamili fiqhin mid fiqi markaa raadinaya doonayaa fara badana kaa fiqiga doonayo laysa bifaqiih faqiih aan ahayn wa ruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minh fara badanaa mid fiqhi markaa xambaarsan oo fiqhi xambaaraya oo fiqhiga u xambaaraya ilaa man huwa afqahu minhu mid isaga ka fiqhi badan oo uga faham badan yacni u gudbinayo o gaadhsiinayo u warinaya kii soo wariyey markii hore ee soo xambaaray xadiiskani waxaaba uga sii fiqhi badan oo uga sii faham badan kanuu u wariyey ee uu sii gaadhsiiyey ruba waxaa loo isticmaalaa litaqliil waana sida badan wakhtiyada qaarkoodna waxaa loo isticmaalaa litakhiir laakiin litaqliil yarayn in loo isticmaalayo ayaa fara badan laakiin waqtiyada qaarkoodna litakhiir waa loo isticmaalaa inkastoo culamada qaarkood yidhahdeen daatada kelmaddu ma faa'iidaynayso ee siyaaqa ayaa laga fahmayaa macnaha marba looga jeedo ma takhiirba ma taqliilba laakiin sida hore mashhuura qaala bnu khayrin sheekha ibnu khayr la yidhahda waxau ihi raximah llah fii fiqhi hada alxadiis xadiiskan fiqhigiisa wuxuu ka yidhi wa fiihi bayaanu ana alfiqha walistinbaad walistidraaku fi macaani alkalaami min ariiqi tafahum wa fiihi xadiiska waxaa ku sugan bayaanu ana alfiqha caddaynta la caddaynaayo inuu fiqhigu walistinbaad walistidraak uu yahay in lala soo baxo istinbaadku waa la soo bax wax aan muuqanaynin oo daahir ahayn oo khafi a ah lagala soo baxayo asal ahaanna waxaa laga keenay biyaha markaa dhulka ku qarsoon lala soo baxayo inta la qodo dabeedna markaa waxa weeye biyihii lala soo baxaya asal ahaan laga keenay markii dambena macaanida khafiga ah ee hadalka ku dhex qarsoon ayaa markaa loo isticmaalaa marka lala soo baxo istinbaad la yidhahdaa walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa ulil amri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum walistidraak iyo in waxa weeye la raadiyo garashada la garanaayo la raadiyo ama haleelka la haleelaayo la raadiyo macno kale istidraaka waa loo isticmaalaa oo ruux hadalka wuxuu ka tegey in markaa waxa weeye laga daba keeno oo la yidhaahdo taasina waa la mid ama isaga laftiisu naftiisa uu istidraako intuu shay sheego dabeedna uu yidhahdo ha yeeshee taasiyaday jirto waxaa kaloo jirta caynkan kalena waa jirtaa waa sida la yidhahdo laakiin waa xarfu istidraak waa xaraf marka faa'iidaynaya istidraak faa'iidaynaya marka hadda macnaha looga jeedaa waa talabu addarak in la haleelo waa in marka waxa weeye oo la garto waa in la raadiyo siinkiiyo taadana loo isticmaalayo talabkii fii macaani alkalaami macnayaasha hadalka in la haleelo oo la garto la raadinaayo iyo in la istimbaado lala soo baxo oo lagula soo baxo min ariiqi tafahum yacni isku day in la fahmo la isku dayayo waddadeed atafahum waa tafacul min alfahmi marka ijtihaad iyo takaluf bay sheegaysa yani lagu dadaalaayo lagu ijtihaadayo sidii loo fahmi lahaa wa fii dimnihi bayaanu wujuubi tafaquh waxaana ku guda jira xadiiska gudihiisa in marka waxa weeye laysku dayo in la fahmo waajibnimada ay waajibka tahay caddaynta la caddaynayaana waa ku sugantay waa in axaadiistii la fahmaa oo nusuustii la fahmaa waa mid laasim ah ummadda si guud mid looga rabo weeye wujuubku wuxuu noqonayaa wujuub kifaa'i ah waxaa kale ku sugan walbaxsu calaa macaani alxadiis in la baadho xadiiska macnayaashiis waistikhraaju istikhraaju almaknuuni min sirih iyo waxa qarsoon macnaha qarsoon in lala soo baxo oo bimacnaa la raadiyo in lala soo baxo min sirihi asraartiisa lagala soo baxo iyo qarsoonidiisa laga soo saaro intaha qadarkii uu sheikhu uga dan lahaa inuu soo naqliyo sheikha hadalkiisii markuu xadiiska macnihiisa wax ka sheegaayey intii maqsuudka ahayd ee uu ka rabay intaasay ku egto maaha macnaheedu intuu ka yidhi intaasoo keliya ahayd laakiin inta hadda uu ka rabay inuu soo naqliyo ayaa intaa ku dhammaatay walishaykhayni shaykh lislaam ibni taymiyata wa talmiidihi ibni lqayimi ibni qayim aljawsiya raximahum allahu tacaala waxaa u sugnaaday labadii shiikh oo shaykh lislaam ibnu taymiya ah iyo ardaygiisi ibnu qayim aljawsiya aabbihii baa markaa meel jawsiye la odhan jiray ayuu mas-uul ka ahaa markaasaa qayim aljawsiya la odhan jiray marka sidii baa markaa laqabku ku haleelay labada sheekhba waxaa u sugnaaday ilaahay u naxariistee fii dalika alqidxu almucalla fii dalika kaasoo ku saabsan macaanida nusuusta iyo istimbaadka iyo tafaquha nusuusta min khilaali nusuus laga tafaquhaayo markaa waxba loo aqoon yeelanayo lana istimbaadaayo macaani badanna lagala soo baxaayo waxaa uga sugnaaday alqidxu almucalla nasiibkii weynaabaa u sugnaaday alqidxu lmucalla waxaa looga jeedaa alnasiib alakbar ama alxadd alawfar waa nasiib weyn baa laga tilmaamaya asal ahaan laakiin waxaa loo isticmaali jiray luqadii carbeeda asalka ahayd uun sida loogu isticmaali jiray khamaarka marka la isticmaalaayo qoryaha loo isticmaalo qoriga ugu nasiibka badan baa loo isticmaali jiray hilibka geela marka lagu qaybsanayana toddoba qori oo markaas saamiya baa jiray oo loogu qori tuuranayo hadduu ruuxu qorigaa helo wuxuu qaadan jiray toddoba nasiib buu qaadan jiray inuu isagu markaa waxa weye nasiibka ugu weyn isagu qaato oo toddoba nasiib la siiyo waxa kaloo dhani waa ka yaraanayaan waa sida loo yidhaahdo yacni waxa weeye ah, nasiib alasad ama alxad alawfar yacni saasoo kale loo yidhahdo wey alqadaxuna maahi waa alqidxu alqadaxu waxay noqonaysaa hadhuubkii canaha hadhuubkii bay noqonaysaa haddii alqadaxu la yidhahdo looma jeedo ee saxdu waxay tahay waa in qaafku hoos dhigan yahay alqidxu daalkuna reeban yahay marka wuxuu u jeedaa nasiibka ugu weyn bay ku lahaayeen marka la eego culammadan muta'akhiriinta ah macaanida marka ay sheegaan dadka iyaga la asaagga ahaa iyo kuwii ka dambeeyey waa uga nasiib badnaayeen buu ka tilmaamaya macaanida marka nusuusta ay sheegeen iyo macaanida istimbaadeen marka la eego ee iyagu marka waxa weeye cid ka soo rarayn laakiin iyagu markaa ay ku dadaaleen inay marka la soo baxaan waman nadara fii kutubi haadayni alimaamayn ku kastoo eegoo u fiirsada labadaa imaam kutubtoodii salaka bihi annadaru fiiha ila tafaquhi ariiqan mustaqiima salaka bihi wuxuu socodsiinayaa ou gelinayaa annadaru fiiha eegista la eegaayo laga fekerayaa ila tafaquhi in markaa waxaweyan yacni xagga tafaquha wuxuu markaa waxawe gelinayaa marinayaa ariiqan waddo mustaqiiman toosan waddo markaa waxawe toosan oo uu markaa tafaquha ku gaadhayo ayuu gaadhsiinaya sheekhu wuxuu tilmaamaya raximah ullah waa in lagu dadaalaa markaa fiqhiga iyo fahamka oo cilmigu wuxuu sidiisaba ka kooban yahay dee xifdi iyo fahmi qaybis la qaybo iyo fahm la fahmo dadkuna isku nasiib kuma aha yacni xifdiga iyo markaa waxa weeye fahamka waa loo kale nasiib badan yahi qaar baa xifdiga loo furaa laakiin fahamka aan aada loogu furin oo fiqigoodu ma badna laakiin xifdigoodu waa badan yahay qaarna fahamka ayaa aada loogu furaa laakiin xifdigoodu waa yar yahay waxaa la soo naqliyaa sheikhii weynaaye la odhan jiray jalaaldiin almaxalli ma xifdi badnayn laakiin fahamkiisu wuxuu ahaa cajaa'ib waxaa la sheegaa marbuu waayadii dambe wuxuu isku dayey inuu wax qaybo markuu isku dayay inuu wax qaybo ayaa dabadeedna waxaaba ku dhacday xumad xanuun buu dareemay waaba xumadooday kadib waa iska joojiyey xifdigii laakiin fahamkiisu waxay yidhahdeen culammadu wuxuu ahaa cajaa'ib buu ahaa saas aawadeed kutubta uu sharxay cibaaraadkiisa iyo siday daqiiqa u yihiin iyo sida markaa waxa weye ay u miisaaman yihiin waxay ahaayeen la yaab ilaa ay noqotay muctarak la ysku haleelo cibaaraadkiisa sida sharxiisa jamculjamaamica uu ku sharxaayo qaar baa doona inay ictiraadaan oo ictiraadaadka ka badiyey oo marka waxaa weeye eh, ictiraaddo badan ku soo arooriyey halkaas saasuu yidhi may fiicnayn inuu saa yidhahda may ahayne sidaas saasaa ka fiicnayd ama cibaarada qalad baa ku jira ama sidaas sida aswabkaa ma ahayn ama sidaas maba saxnayn sheekh hebel baa sheegay sidan iyo sidan qaar kalena waxay dooneen inay u nusreeyaan oo mid walba ay yidhaahdaan sida uu yidhi ayaa marka ugu fiicnayn sheekhna sheekh hadalkii lagu xujeeyo ya waxaa aada ugu nasreeyey cabaadi kitaabkiisa alaayaat albayinaat xaashiyadiisa la yidhaahdo ayuu aad iyo aada ugu nasreeyey markaasuu qoladii ictiraadka ka badisay ayuu isaguna waxa weeye markaa naqdi uu markaa waxa weeye isla taagay waxaad arkaysaa markaad kalaamkooda isu akhrido sida cibaaraadkiisu cajiibka u yihiine daqiiqa u yihiin layaab badankaas marka tafaquh in lala yimaado aad bay muhim u tahay oo fekerkii yacni waxa waxaway nusuusta loo isticmaalo sidii loo fahmi lahaa la ysku dayo lagu ijtihaado lagu dadaalo iyadoo inxiyaasa aan la samaynin oo qowl mucayana in nusuusta la dabageliyo aan la doonaynin laakiin sida nusuustu daahirka ku tahay ay isku waafaqayso ee macaanida ka muuqata ee aan takallufku ku jirin in lagu xambaaro oo lagala baxo la ysku dayaayo dadka qaarkood markay nusuusta doonayaan inay ku sameeyaan tafaquh waxaa marka hore asal ay ka dhiganayaan aqwaal mashaayikhda qaarkood ay leeyihiin dabeedna markaase waxay doonayaan in nusuusta ay dabageliyaan yani markaa sheekh hebel qowlkiis oo haddii mukhaalafa xataa ka muuqato la doono siduu ku waafiqi lahaa qowlkaas in laga shaqeeyo ya haddii si kale daahir uu ku yahay la yidhaahdo yacni ixtimaalaad kalea ku jiraan marka mar layba laga dhigaayo sheekh hebel siduu yidhi ayuunbaaba dee saxanba kaannahu laxni aynay lahaynba saxduna waxay tahay nusuusta waxa weeye waa in marka loo fahmaa si la doonaayo in la garto muraadullahi wa muraadu rasuulihi allah iyo rasuulkiisu siday doonayeen ay uga jeedeen in loo haleeloo la garto waa in laysku ysku dayaayo aqwaasha culammadana in laga maarmayo ma aha aqwaasha culammada ama shuraax ha noqdaan ama tafaasiir ha noqdaan shuraaxdii axaadiista sharxaysay ha noqdaan ama kutubu tafaasiir ha noqdaanbe waxaa loo loo adeegsanayaa in loo kaalmaystaa la isugu dayayaa sidii loo garan lahaa oo loo fahmi lahaa allah iyo rasuulkiisu muraadkay uga jeedeen marka aqwaasha culammadu waxay noqonayaan wasiilo waa min wasaa'il ilcilmi laa min maqaasidi maqaasidda cilmiguna waxay noqonaysaa fahmu lkitaabi waasunna ya markaynu leenahay e, muraadka ilaah iyo muraadka rasuulkana waxaynu u jeednaa sida danniga dee ku qaalib noqonaysa ila mas'ale kastaba qacan uma garan kartid muraadka ilaah iyo muraadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin masaa'isha qaarkood waxaa loo garanayaa si qaci ah masaa'isha qaarkoodna waxaa lagu garanayaa banni haalib ayaa lagu garanaya waxyaalihii ku caddaan waayana ciddaad ugu kalsoonida badan tahay ee culammada ka mida ayaad markaa waxaa dee qallidanaysa hadday ku caddaan waaya waayahay nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskan wuxuu ku tilmaamay masaa'il muhim ah waa midda koowaad inuu nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam cidda xadiiska nebiga weelaysa oo maqasha oo dabeedna xafida oo dabeedna weelaysa oo dabeedna sidaa u gudbiso dadka ugu warisaa intaasoo arrin ciddii la timaada nebigu waa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam nabdar allahu imra'an samica maqaalatii faxafidaha wa wacaaha fa addaaha kama samicaha ducada nebiguna aad iyo aad bay markaa u weyn tahay nebigu waa mustajaabu dacwa mar naadira in la aqbali waayo ducadiisa sida xadiiskii sheegaayay taa waa ii diiday ilaahay saddex arrin baan ilaahay weydiistay ta saddexaad waa ii diiday labada kana waa i siiyey waxaa lo odhanaya waa naadir wanaadiru laa xukma lah naadirkuna xukm ma leh waxaa laga qaadanayaa axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam in la qaybo in la maqlo oo la qaybo oo la xafido oo la sii wariyo in fadli ku jiro fadliga laga helayana waxaa ka mida barakadii ducada nebiga sala allahu alayh wasalam baa ka mid a waana tanbiihi cala alfadli fadligiiba la baraarujinayo waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye lafdiga in lagu wariyo oo siduu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam loo wariyo oo sidii loo qaybiyo sidii loo guto ee macno aan lagu warin inay tahay sida afdalka ah fa addaaha kamaa samicaha alriwaaya bilmacnaa waxaa ka arjaxsan oo ka fadli badan biduuni shakin walaa rayb in marka lafdigiisa lagu weliyo tan kale waxay dhex taallaa un yacni marka bayna jawaaz waalmanci ya in la ogolaadiyo in la diido culamada ogolaanayaana de bishuruud wa dawaabit bay ku ogolaanayaan waa macruuf waa garanaysaan kutubu musalax alxadiis baa lagu arkay waayahay qaar aan loo ogolayn marka in macno lagu wariyaana waa jiraan sida jawaamiculkelimka iyo markaa wixii tacabud u soo arooro oo tacabud ahaan alfaaddeeda lagu tacabudaayey riwaaya bilmacnaa laguma samayn karo inta kalena cidda ku samayn kartaa waxay leedahay shuruud iyo daabit wuxuu kaloo nebigu sheegay fa ruba xaamili fiqhin laysa bifaqiih mid fiqa xambaarsan oon faqiih ahayn baa jiraa yacni qad waa jiri karaa baa laga tilmaamaya qad yakuun isagoo qaybsan oo korka ka haya ayaa waxaa dhici karta haddana inaynu marka ahayn faqiih inaanu faqiih ahayn sheekh ibnu cuthaymiin mowdic kitaabka sharxiisa ka mida wuxuu ku sheegay wuxuu ihi waxaa jiri jiray nin markaa qaybay kitaabka fiqiga weyn ee uu qoray ibnu muflix kitaabkiisa alfuruuc kitaabka alfuruuc buu korka ka qabtay buuhi laakiin ma fahamsanayn macaanida uu koobsanayo wuxuu ahaan jiray marka mas'alo la ysku qabto ardaydu waxay ku odhan jireen maada qaala ibnu muflix fi lfuruuc ibnu muflix muxuu ku yidhi furuuca kitaabkiisa alfuruuc waa kitaab fiqiga xanaabile u qoran laakiin madaahibta kalena sheegayo oo mujalladada markaasuu dabada qabsadaa baabu kadaaba hadda sheeg markaasuu saa u taxaa ya saasuu u dudubiyaa waa qaybsan yahay laakiin ma garanayo macnaha waxaa loo bixiyey buuhi ximaaru lfuruuc dameerkii kitaabulfuruuc baa loo bixiyey yacni waa xaamilo waa ku reeran yahay waa xafidsan yahay laakiin fiqiga iyo macnaha uu koobsanayo ma fahmayo ma fahmaayo wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mid xadiiska asaalatan marka hore soo wariyey soo xambaaray inay dhici karto mid uu u sii gudbiyo u sii wariyey inuuga fiqi bato waayo cilmigu waa deeq ilaahay inama ana qaasim wallahu mucti maata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anigu waan qaybinayaa laakiin ilaahay baa bixinaya marka waa deeq ilaahay ruux baa cilmiga in baa looga furaa walbaraka min allah mid baa laga yaabaa xadiiskii inuu ka istimbaado mas'ala aw mas'alataan hal masalo ama laba masalo mid baa waxaa dhici karta inuu ka istimbaado toban mas'alo mid baa waxaa dhici karta labaatan mid baa waxaa dhici karta wax fara badan inuu ka istimbaado masaailah waa halka ahlucilmiga qaarkood xadiis keliya ay sheegeen kun mas'alo inay kala baxeen kun mas'alo ay kala baxeen oo ay musannafaad ka qoreen iyo kutubo laga qoray xadiiska keliya ee masaa'il fara badan lagala baxay sida xadiiska iyo abaa cumayr maa facala nuhayr sheekh baa waxaa la sheegay kun iyo kow mas'alo inuu kala baxay xadiiskaas xadiiskuna weli waa mukhtasar waa kooban yahay alfaaddiisu waa wajiiza laakiin bacdu hadi lmacaani takalluf baa ku jira laakiin in badan baa u nabadgelaysa waynaga sheegnay waqtiyada qaarkood fii bacdi lmajaalis aayat lwudu fi suurati almaa'ida inuu abu bakar ibnucarabi ku soo naqlinayo kitaabkiisa axkaam alqur'aan jamaaca culamaa ba isugu yimi magaalo magaalooyinka ka mida ah, waxaan filayaa nabulus inay ahayd markaasaa waxay yidhaahdeen aayaddan aayat lwudu fi suurati almaa'ida waata la yidhahdo kun mas'alaa ku jira bal maanta aan isku dayno kunkii mas'alo intaynu ka garanno markaasay deedna istimbaadaadkii sameeyeen xagga laga soo tura xagga laga soo tura xagga laga soo tura waa la tirinayaa masaa'isha waxay gaadhsiiyeen buu odhanayaa siddeed boqol iyo dheeraad mas'alo siddeed boqol iyo dheeraad markay marayeen bay dhaqaajin waayeen ya alfaaddeedu aad garanaysaan intay cadad ahaan la eg tahay haddana maca daalik iyadoo aayado ka dhaadheeri ay jiraan xagga marka laga eego kelimaadka ay koobsanayso ka xuruuf badan oo ka kelmado badan ayay haddana waxay tilmaameen fawaa'iddaa badan inay ku jiraan iyo masaa badan lagala baxay wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamay raximah ullah labadii shiikha sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisii ibnulqayim in ay nasiib weyn ku lahaayeen marka la eego culammadii marka ay la wakhtiga ahaayeen iyo kuwii ka dambeeyey oo dee culammadii ka dambeysay ahlu sunne waxay noqdeen inay kutubahooda aada uga daba dhacaan oo kutubta kale muta'akhiriinta si ayna u xiisayn ugu dadaalin bay ugu dadaalaan taasina waxay tahay waxa weeye waa fawaa'idda badan ay ku arkeen daraaddeed marka nasiib libaax bay ku lahaayeen culammaday isku asaagga ahaayeen ay kaga lahaayeen culammadii mutaqadimiintu dee waa koobnaayeen waxyaalahay markaa sheegi jireen cibaaraadkooda ayaana marka ahaa jawaamic oo sida muta'akhiriintu hadalka ay u badiyaan culammadii mutaqadimiintu uma badin jirin iyadoo la ogsoon yahay salafku inay cilmi badnaayeen waa ka ka hadlaaya ibnu rajab alxambali ee kitaabkiisa fadlu cilmi salaf cala cilmi alkhalaf odhanaya cilmiga salafku cibaaraadkiisu waa koobnaayeen laakiin macaanidooda fara badnaa cilmiga khalafka ama kalaamka muta'akhiriintana cibaaraadkooda fara badan laakiin macnahay koobsanayaan baa kooban bimacnaa waxaad arkaysaa wakhtiyadii salafka shubha timaadda kelmad baa laga jawaabi jiray ya shubhat lkhawaarij cali muxuu kaga jawaabay kalimatu xaqin uriida biha baailun waa kelmad xaqa oo baatil looga jeedo hadda ma aragta haddii waxa weeye bacd alculamaa ay shubha ku dhacdo shubhada kelmad kooban baa laga jawaabi jiray kelmad kooban baa laga jawaabi jiray halka waxa weye mutaakhiriintu shubhada soo baxda laga yaabo musanaf ama kitaab in lagaga jawaabo kitaab in laga jawaabo marka wuxuu yihi ciddii eegta oo u fiirsata kutubta labada imaam waxay u sababayaan oo u kaxaynayaan waddo toosan inuu ku gaadho tafaquhii ayay u sababayaan wa min maliixi kalaami ibni taymiyata raximahu llahu qowluhu fii majlisin litafaquh ibnu taymiya hadalladiisii quruxsanaa iyo wanaagsanaa waxaa ka mid a hadalkiisa uu yidhi fii majlisin litafaquh yacni makaanu fadhi gudihii uu ku yidhi litafaquhi tafaquh u sugnaaday yacni in marka shareecadii la fahmo oo fiqhi loo yeesho ayuu wuxuu ka yidhi ama bacdu faqad kunna fii majlisi tafaquhi fi ddiin waxaanu ku sugnay makaanu fadhi ayaanu ku sugnayn tafaquh makaanu fadhigii baanu ku sugnay meel loo fadhiistay tafaquh diinta la baranaayo oo fi ddiini diinka la fahmayo iyo wanadari iyo eegis la eegaayo loo fiirsanayo majliskii fii madaarij alaxkaam axkaamta markaa haleelitaanka la haleelaayo iyo garashada la garanaayo axkaamtaaso almashruucati la sharciyeeyey taswiiran wa taqriiran wa ta'siilan wa tafsiila yacni loo haleelaayo taswiiran suuraysi suurayn la suuraynayo masaa-isha aawadeed iyo wa taqriiran sugis la sugaayo iyo wa ta'siilan asalayn iyo qaacidayn masaa-isha la qaacidinayo daraaddeed oo tafsiilan iyo kala saar iyo caddayn la tafsiilinayo daraaddeed ama laga dhigo xaal la yidhaahdo xaalaan markaa yani taswiir samaynayno musawiriina wa muqaririina wa muasiriina wa mufasiliin xaalaan intaaba la imanayno fawaqaca alkalaamu fii kada mawduucii markaa laga hadlayey wuu xadfay saddexda dhibcoodna waxaa loo isticmaalaa marka hadalka wax laga saaro laga xadfo ayaa saddexda dhibcood loo dhigaa marka hadalkii wuxuu dhacay oo ku saabsanaa buu yidhi fii kada mas'alo noocayo noocaas fa aquulu laa xawla walaa quwata ila billah wuxuu ku bilaabay xawqalo laa xawla tabi nooma sugnaan ay laa xawla lana walaa quwata tabarna nooma sugnaan oo xoog iyo xeelo toonna nooma sugnaan ilaa billaahi ilaahay kaalmadiisa mooye si kale nooguma sugnaan tab iyo tamar toonna nooma sugnaan aanu dhaqaaq ama xasillooni ku kari karno ilaa biicaanati illaah ilaa biicaanati illaah kaalmada ilaahay inay ku dhacdo mooyaane xaal axwaasha ka mida xaalaanu nahay qaar ku dheehan mooyaane kaalmada ilaahay hada mabniyun calaa aslin wa faslayn arrinkani wuxuu ku dhisan yahay asal iyo laba fasal wuxuu u jeedaa sida uu masalada u khulaasaynayo u tilmaamayo dabeedna marka waxa weeye halkaas ayuu hadalkiisi ku joojiyey naqligii uu ka soo rarayay saddexdii dhibcoodna wuxuu u dhigay inuu kalaamkii xadfay wuxuu tilmaamaya uun sida uu u khulaaseeyey ayuu tilmaamaya calaa kulli xaal culammadu waxay yidhahdaan cilmiga waxaa lagu dabdiyaa qawaacidda iyo dawaabidda ayaa lagu dabdiyaa yacni masaa-isha farciga ah iyo jusiyaadku waa fara badan yihiin lama koobi karo lamana wada xafidi karo laakiin waxaa lagu qabtaa biqawaacidihi wa dawaabidihi wa usuulihi qawaaciddiisa iyo dawaabidiisa iyo usuushiisa ayaa lagu qabtaa markaad qawaaciddii garato asalada lagu binaynaya garato waxa weeye waa ku sahlaananaya masaa-ishii farciga ahayd iyo jusiyaadka ahayd waad ka saaraysaa asalkaasuunbaad u celinaysaa asalkaas ayuunbaad u celinaysaa waclam arshadaka allaahu ana bayna yaday tafaquhi atafakura faina allaha subxaanahu wa tacala dacaa cibaadahu fi gayri ma aayati min kitaabihi ila ataxaruki biijaalati nadari alcamiiqi fi tafakur ogow arshadaka allaahu allah ku hanuuniye ana bayna yaday tafaquhi tafaquha hortii inay ku sugan tahay attafakura ka fakeraad la fakeraa inay ka horrayso tafaquha oo marka hore waa in lala yimaadaa tafakur la fekero oo nusuusta laga fekero fa allaha subxaanahu wa tacaala dacaa cibaadahu fii hayri maa aayatin waayo allah isaga xumaan ka nasahane wuxuu ugu yeedhay addoommadiisa fii hayri maa aayatin aayad keliya inaan ahayn ee aayado badan ah aayado mutacadida ah min kitaabihi wuxuu ugu yeedhay ila taxaruki in la dhaqaaqo aragtida in la warwareejiyo yacnii fakaraadda alcamiiqi xeesha dheer yacnii fakerka xeesha dheer in lagu warwareejiyo ama biijaalati annadari aragtida alcamiiqi xeldheeraanshaha badan in lagu warwareejiyo fi tafakuri fakaraadda laga fakeraayo yacnii waxa weeye tafakurkii marka lala imanaayo dee waxa weeye qofkii indhahana waxbu ka eegayaa yacni xagga qalbigana waa ka eegayaa fii malakuuti asamaawaati waalardi cirarka iyo dhulka mulkiyadooda inuu ka fekero wa ilaa an yumcina annadara wa ilaa an yumcina almar'u annadara iyo inuu markaa ku xeel dheeraado ku tadabburo almar'u qofku annadara eegista uu eegaayo ka fekeraayo fii nafsihi naftiis wamaa xawlahu iyo waxaa hareerihiisa ku sugan uu eegaayo ka fekerayo oo cirar leh oo dhul leh oo buuro leh oo makhluuqaadka kale arlada ku nool leh fatxan lilquwa alcaqliyati calaa misraacayha wuxuu sidaa u samaynayaa furisuu furaayo daraaddeed ama xaaluu furaayo lilquwa alcaqliyati awoodaha caqliga loo nisbeeyey calaa misraacayhaa labada fardadoodba uu furayo misraacaynka waxaa loo isticmaalaa waa albaabku labada fardadood ee uu leeyahay yacni midda la furo waxaa la odhanayaa waa misrac ta kalena waxa odhanaya misra misracayl waa misracay ilbaab xataa yasila ilaa taqwiyat aliimaan si u gaaro xoojinta uu iimaanka xoojinayo ayuu u furayaa awoodaha caqliga ah u furaya iyo wa tacmiiqi alaxkaam iyo xukumada inuu markaa eh, xeel dheereeyo oo si xeel dheer u ogaado si qoto dheer iyo walintisaar alcilmiyi guulaysiga cilmiga loo nisbeeyey kadalika yubayin allahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun caddayntaas la mida allah wuxuu idin caddaynayaa alaayaati aayadaha wuxuu idinku caddaynayaa lacallakum tatafakkaruun si u fakartaan ayuu idinku caddaynaya tafakurkiina waxaa ka dhalanaya in la caqliyeeyo qul hal yastawi alacmaa walbasiiru afalaa tatafakkaruun qul waxaad tidhahdaa hal yastawi ma siman yihin alacmaa ki indhaha la'aa waalbasiiru iyo kii indhaha qabay afalaa tatafakkaruun miyaydaan fikerayn yacni fakara wa calayhi faina atafaquha abcadu madan min altafakuri id huwa xasiilatu wa intaajuh sidaa marka lagu socdo faina tafaquha isku dayga la ysku dayaayo yacni fahamka iyo fiqiga la ysku dayayaa abcadu madan xagga yoolkii ghaayada waa ka fogaansha badan yahay min altafakuri fakaraadda id huwa xasiilatu wa sababtuna waxay tahay yacni tafaquhu waa wixii ka dhalanayey weeye fakaraadda ka dhalanayay oo marka laga fekero nusuusta iyo adilada laga fekero dabadeed baa waxaa la helayaa tafaquhii marka waxay isu noqonayaan wasiilo iyo haayo oo kale isu noqonayaan ama sabab iyo musabab oo kale isu noqonayaan waila fama li haaulaai alqawmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiida maxaa u sugnaaday kuwaas alqawmi qowmka ah laa yakaaduuna xaal aynay sigayno ku dhowaanayn yafqahuuna inay fahmaan aynay sigayno ku dhowaanayn xadiisan war inay fahmaan aynay sigayn oo ku dhowaanayn muxuu xaalkoodu yahay u fahmi laayihin baa laga tilmaamaya waa jumla xaaliya laa yakaaduuna yafqahuuna laakiin hada tafaquhu maxjuuzun bilburhaan ha yeeshee tafaquhani maxjuuzun waa mid lagu xidhay oo lagu xafiday waxaa lagu xidhay bilburhaani xujo iyo daliil baa lagu xidhaa iska fakaroo sii daysan maaha waa mid adillo ku xidhan adillaad dabdinaysa maxjuurun waxaa laga xidhay oo loo diido laga manciyey can itashahi waalhawaa iska jeclaysi iyo naftu waxay doonayso in layska raaco taasna waa la manciyo waa la xaaraantinimiyey wixii diin ku saabsan haween la raaco maah iyo waxaa naftu jeceshahay sharciga waa in markaa la dabageliya walain itabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir allah wuxuu yidhi walain itabacta allah baan ku dhaartay haddii aad raacdo ahwaa'ahum waxay hawooyinkoodii waxa naftoodu jeceshahay bacda aladii kii dabadeedii aad raacdo kii dabadii aad raacdo jaa'aka ku yimi oo min alcilmi cilmi ah caalukaasi cilmi yahay maa laka min allaahi kuuma sugnaan xagga allah kaagama sugnaan min weliyin mid kuu gargaara kuma sugnaan walaa nasirin mid kuu hiliya toonna kuma sugnaan fa yaa ayuha aalibu ardayahow taxalla binnadari isku qurxi taxalla isku qurxi binnadari eegistaad eegaysa nusuustii adilada aad ka fekerayso watafakur iyo fakaraadda aad ka fekerayso nusuusta walfiqhi iyo markaa fahamka shareecada aad fahmayso oo u aqoon yeelanayso iyo watafaquhi isku dayga aad isku dayeyso ku dadaalayso inaad fahamto aad isku dayeyso shareecadda inaad fahamto aad isku dayeyso ku ijtihaadayso lacallaka an tatajaawaza min marxalati alfaqiihi ila faqiihi nafs xaal aad rajaynayso an tatajaawaza inaad ka gudubto aad rajaynayso min marxalati alfaqiih marxaladii faqiiha inaad ka gudubto aad markaa rajaynayso ilaa faqiihi nafs yacnii wuxuu u jeedaa fiqhiga wixii hore loo sheegay uun inaad markaa masalan culammadu markaa waxae fiqhiga ay sheegeen bes inaad fahamto uun asyaadii ay ka warrameen intaa inaad ku koobnaato aad ka gudubto faqiihi nafsi aad noqoto wax aynay sheegin aad adigu markaa eh, ka ijtihaadi karto aad marxaladaa gaadho oad malaka u yeelato fiqhi ah oo shaygii naqli xataa aanad u hayn ashyaada manquulkee la soo naqliyey aad haleeshiin karto ama nusuusta aad ka istinbaadi karto ilaa faqihi nafs lacallada waxaa loo isticmaalaa tarajigaa loo isticmaalaa marmarna waxaa loo isticmaalaa tacliilkaa loo isticmaala qur-aankana waa ku badantahy macnaha tacliilkaa eh, in loo isticmaalayo siday ku fasireen badanka culammadu inkastoo bacdigood rajaagaba ku fasireen laakiin marka tacliilka looga jeedo badiba anta lama raaciyo antu kolay sida badan ma daba dhacdo laakiin sheikhu anbuu buu raaciya hadda macnaha tarjigaa ku fasa ilaa faqiihi nafsi aada u gudubto inaad markaa noqoto mid naftiisu faqiih ay tahay wuxuu u jeedaa malako iyo awood fiqihiga aada u leedahay walow naqliba masalada yaadan u haynin marka laguu sheego baad waxaad garanaysaa qawaaciddiiyo usuusha ay ku binaysanayso marka saase xukunkeedu waa saas waatay culamada qaarkood yidhaahdeen ruuxu caalim ma noqonaayo ilaa waxa markaa eh, aanu eh, wax naqliya u helin oo cid horo ka hadashay aanu arkin uu hadli karo sida masaa'isha marka waxaway culammadii hore ka hadashay oo kale uga hadli karo yacni masaa'isha uu akhriyey ee culammadii hore ka hadashay haddii wax laga weydiiyo siduu uga hadli karoo kale si la mida masaa'il aanu naqliba u haynin oo culammadii hore markaa inay ka hadashayba aanu haynin ilaa uu saasoo kale uga hadli karo caalim ma aha bay yidhahdeen yani markuu martabadaa gaadho wuxuu noqday faqiihu nafsi yani fiqhigu wuxuu u noqday malako ya waa malako yaqtadiru biha waa awood nafsi ah oo ku awoodaayo inuu markaa waxa weeye masaa'isha xataa cusub uu saasoo kale uga hadli karo oo qawaaciddeeda u celin karo iyo waxay ku binaysantah kama yaquulu fuqahaa siday fuqahadu ay yidhahdaan faqiihu nafsi ay yidhahdaan say ka cabbiraan wa huwa aladii yucalliqu alaxkaama bimadaarikiha asharciya waana ka axkaamta ku xidhaya bimadaarikiha meelaheeda sharciga loo nisbeeyey bimacnaa cilalkeeda iyo xikamkeeda ku xidhaya cillooyinka ay leedahay masaa noocaas cil ay leedahay cilladeedu waa saa saas ama masaaishaas waxay ku binaysantahay kada aw faqiihi lbadan ama aad u gudubto martabada lagu cabiro faqiihu lbadan jidhkiisaaba iska faqiih ah kama fi isilaaxi almuxadisiin sida marka waxa weeye muxadisiinta isilaaxooda uu yahay oo halkay fuqahadu ka cabireen faqiihunafsi iyagu faqiihulbadan bay odhan jireen calaa kulli xaal labada tacbiirba waa mid ay culammadu isticmaali jireen qofka fataanada iyo fiirada iskale ee marka horeba isticdaadka fiqiga iskaga sugan yahay dad baa fahamkoodu marka hore ziyaado yahay dee hadduu marka waxa weye shareecadii u aqoon yeesho madaarigtii siduu u haleelayaa aad bay u sahlaanaysa aad bay u sahlaanaysa khulaasada uu sheikhu inoo tilmaamaya waxay ku saabsan tahay yacni shareecadu waxay boorisay tafakurka yacni marka la fekero caqliyaynta wax la weeleeyo marka caqliga xataa iyo fekerkii waxa la waxaa u isticmaashaan waxyaalan makhluuqaadka inay eegtaan oo ka fekertaan ya hadday tahay nafyihiinna hadday tahay waxa idinku xeeran cirarka iyo dhulka iyo waxa hareerihiinna ah eega ya yani waa aragteen qur-aanka tafakurka makhluuqaadka ilaahay laga fakeraya ee laynagu baraarujinaya inaynu ka fakeraa aynu u fiirsannaa de waa ku badan tahay afalaa yanduruuna ila alibil waxaa laga bilaabay geeli ashyaadii kale makhluuqaadkana lagu xisiiyey hadday dhul tahay iyo hadday cir tahay iyo hadday buuro tahay ya wa fii anfusikum afala tubsiruun mawdic kale nafyihiinnana miyaydaan arkayn nafyihiinana ka fakera ya sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa anfusihim yani waxa weeye tafakurkii ayay tilmaamaysa tawxiidka marka laga warramayo makhluuqaadka ilaahay baa laynoo sheegaa siduu allah u abuuray siday u abuuran yihiin u samaysan yihiin ya siduu roobka usoo dejiyo siduu nabaadka usoo saaro siduu marka arlada u kogollay siduu markaa waxaway cirka markaa yacni korkeenna ugu sugay ya iyadoo wax tiiraynu arkayna aynay jirin sida uu roobka u soo dejinayo sida uu nabaadka u soo saarayo noolayaasha kale ee arlada ku dhaqan iyo innaguba waxaynu cunayna sida arlada looga soo bixinayo ya markaasaa waxaa lagu khatimaa waxyaala tilmaamaya yani ina fii dalika laaaya ina fii dalika laaayaat yani taa waxaa ku sugan aayaddii calaamad ilaahay lagu aqoonsadaa ku sugan waxay ugu sugan tahay dad caqliyeynaya dad fekeraya dad rumaynaya dad garanaya yani waxa weeye aad iyo aad baa nusuusta ay ugu timaaddaa ugu soo noqnoqotaa yani suuradaha yani aad iyo aad bay ugu timaaddaa makiya madaniba ha usii badnaato suuradaha makiga laakiin kuwa madaniga laftooda waa ku timaaddaa kuwa madaniga laftooda waa ku timaadda oo yani waxaa looga jeeda makhluuqaadka in laga fekero wa fii kulli shayin lahu aayatu tadullu cala anahu waaxidu ya shay walba waxaa ku sugan calaamad ku tusinaysa allah inuu keliyahay ayaa ku sugan marka saasaa looga jeedaa in looga fakaro nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey tafakkaruu fii khalqi illah walaa tafakkaruu fi illaah walaa tafakkaruu fi illah taasaa laga soo wariyey wuxuu marka haddaba tilmaamayaa makhluuqaadkoo keliya maahee waa in laga fekeraa marka waxa aayaadka ilahayna laga fekeraa marka aayaadkiiba waxay u qaybsamaan aayaad kowniya iyo aayaad sharciya labada macno waa shamlinaysa marka marka aayaad la sheego aayaatihi ama alaayaati la sheego aayaadkii makhluuqa ahaa ee kowniga ahaa iyo aayaadkii sharciga ahaa ee markaa waxaway munazalka ahaa labada nocba waa soo geliye labada noocba waa soo geliye marka tafaquhii waxaa lagu helayaa bacda tafakur nusuusta laga fekera dabadeed baa la helayaa tafaquha taasaa la helaya waxaana laynoo sheegay aayaadka in tadabbur lala yimaado afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha qur'aanka miyayna ku tadabburayn u fiirsanayn tadabburku waa maxay macaanida ka dambaysa alfaadan iyo kelimaadkan in marka waxa weye lala soo baxo in la isku dayo ya afalam yadabbaruu alqowl kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih yani maxaa loo soo dejiyey kitaabkii waa si aayaadkiisa loogu tadabburo oo macaanidooda loogu fiirsado haddaba tafaquhi waxaa la rabaa in waxaweeye daliilkiiyo burhaanku celiyo ya oo hawada laga ilaaliyo qofku imaa yatabicu alhuda wa imaa yatabicu alhawa waa laba mid ama hanuunku raacaya ama hawadu raacaya hadduu hanuunka raaci waayo hawadiisu raacaya fain lam yastajiibuu laka faclam anamaa yatabicuuna ahwaa'ahum hadday adiga ku ajiibi waayaan oo ku aqbali waayaan oo ku raaci waayaan waxaad ogaataa inay hawooyinkooda raacayaan dee hawadiina waa laynoo diiday hawadu waxay noqotaaba ilaah la caabudo oo qofku hadduu hawada iska raaco dee gaalnimay u sababaysaa afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaah marka waxaa la rabaa cilmigii waxa weeye in marka loo hogaansamo la raacaa la rabaa marka la fakerayana waa nusuusta marka waxa yani la eegaa loo fiirsadaa dalaalaadka waa in la eegaa qofkuna marka tafakurka nusuusta uu ka fakeraya ma samayn karo haddii aanu markaysa marka waxa shareecadii horta marka hore cilmulwasaa'il marka hore aanu xasilin culumulwasaa'il carabiyadii waa lagama maarmaan hadday tahay mawaadkeedii iyo hadday tahay waxaweye qawaaciddeedii oo naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqadu khaas ahaan laakiin waxaad si miisaan badan naxwaha iyo sarfiga waayo dee khilaaf almuraad baa gu fahmayaa balaaqadiina waa u sii baahan yahay bacda dalik iyadoo aan markaa baahidu u qabaa tii naxwaha iyo sarfiga aynay ah la mid ahayn oo duuna dalika ay tahay haddana waa u baahan yahay marka markaa cilmigii macaanida iyo cilmigii bayaanka labada cilmi ee muhimka ee balaaqada ku sugan ee almacaani waalbayaan aad baa lagu baahan yahay haddaanu markaa ruux carabiga aanu ka dhisnayn carabiga aanu iska dhisin waxaa dhici karta isagoo ka fekeraya nusuustii inuu khilaaf almuraad fahmo oo meel kala jeexo taasaa dhici karta marka aad iyo aad bay muhim u tahay aad bay muhim u tahay in carabiyada markaa loo aqoon yeesho usuul fiqiga wax badan oo ka mid ah waxay ku dhisan tahay culum carabiyo cilmi carabi ay ku dhisan tahay ya saxaabadii iyo dee waxay u yaqaaneen si saliiqa ah ilaa afkoodii hooyuu ahaa oo ay markaa garanayaan yacnii asaaliibta loo hadlo nooc walba ay yaqaaneen waagaana marka fasaaxada iyo balaaqada la ysugu faani jiray ashcaartuna ay ahayd marka waxawaye qimma aad loo raadiyo wakhtiyada qaarkood markaysa marka waxaan yani inta teedhooyin loo sameeyo shucaradu ay isugu iman jireen yacni xaakim buu fadhiisan jiray yacni markaa shicirkii kale xukumaya sida naabiqo oo kale intuu fadhiisto shicirada ay bandhigi jireen dadka shucarada ah oo la tartami jiray oo dabeedna markaa waxa weeye eh, naqdu shicri waxa la yidhaahdo la samayn jiray si ceebaha markaysa markaa gabaygani leeyahay ee uu gabayga ku galay gabyaagani si loo soo saaro si gabaygani gabaygan inuu ka muhiimsan yahay oo ka fiican yahay yacni loo sugo ya marka afku waxaa afkoodii u sugaantiisa ay yaqaaneen adabkiisa ay yaqaaneen yani waxa asaariibta loo hadlo o dhan ay garanayeen yani markaa saasuu ahaa hadday marka waxbay tahay yani waxa weeye yani sarbeebtiisa iyo sariixiisa iyo duurxulkiisa mid walba ay garanayeen mantuuqiisa iyo mafhuumkiisa mid walba ay fahmayeen yani saas yadaa saas alimaamu shaafici waxaa laga sheegay inuu yidhi labaatan sano ayaan waxaan baranayey adabka liakhduma alfiqha taas waxaad moodaa dalabatulcilmiga aada inay kollay inaynu ugu hoosayno dhammaanteen waxaad mooddaa kolley ama muuqata inaanu cilmiga carabiyada aada uga hoosayno ayaa muuqata oo siday markaa waxaa loogu dadaali jiray iyo sida u dhexdeenna ku yahay yacni inay markaa tahay laba kala duwan aada u kala dheerto shaafici waa kaa yidhi labaatan sano aan adabka baranaya suugaanta carbeed waxaan u baranayay suugaanta carbeed liakhduma alfiqha si aan fiqiga ugu shaqeeyo aan u khidmeeyo sheekhii jarmi la odhan jiray isaguna mutaqadimiinta ka mida wuxuu yidhi zaman badan buu sheegay cishriin sanan filaya inuu sheegaayo ayaan masaa-isha fiqigaa dadka waxaan uga fatwoon jiray buuhi kitaabka siiboweyhi hadda kitaabka siiboweyhi kitaab fiqi loo dhigay maaha waa kitaab carabiya loo dhigay oo naxwihiiyo sarfigu ku yaalliin iyo ashyaa balaaqo ka mida intaasuu koobsaday yacni naxwi iyo sarfi oo u asal ah iyo ashyaab cilmiga balaaqada ka mida baa kitaabka ku sugan haddana wuxuu tilmaamayaa masaa-isha fiqigaa ah inuu kitaabka uga fatwoon jiray ya waa arrin marka waxa weeye cajiib anwaacu dalaalaat baa jira oo dalaalatu mutaabaqa dalaalatu tadamun dalaalatu iltizaam marka anwaacda dalaalaadkao dhan baa markaa la doonaya in la camal siiyo oo laga shaqaysiyo nusuusta marka ma aha dalaalada sariixa uu nasku ku yahay oo keliya in waxa wax laga qaadanaya ay tahay kuma koobna aayaadka ku yimi tawxiidka iyo caqaa'idda ku yimi baa masaa'il fiqiya laga istimbaada lagala baxaa ya hadda waxay ku timi masaa'il ictiqaadiya aayaad ku hadlayaan haddana waxaa laga istimbaadayaa mas'ala e, farciya masale fiqiyo farciya laga istimbaadaya ya markii gaaladu ay yidhaahdeen ilaahay ubad u sugeen waxaa allah ku radiyey in kullu man fi samaawaati waalardi ila aati araxmaani cabda dhammaan waxa cirarkiiyo dhulka ku sugani allah waxay la kulmi doonaan oo u iman doonaan aakhiro iyagoo addoommo allah u ah oo addoommo ilaahay ah culamadu waxay ka istimbaadeen mas'ala fiqhiya masaladaas waa maxay ruuxu ubadkiisa ma addoonsan karo hadduu gacantiisa soo galo cid ubadkiisa ka midi oo cid kale addoon u ahayd buu soo iibsaday jubdhadka uu gacantiisa soo galu xor noqonayaa liannahu laa yastariqu walada raqiiq kama dhiganayo ma addoonsanayo ilmihiisa marka allah wuxuu ku radiyey inaan ubad allah u sugnayn dhammaan waxay allah u imanayaan oo la kulmayaan iyagoo addoommo ilaahay ah dee hadday ubadkiisa ahaan lahaayeen qaarkoodna addoommo iyagoo allah u ah uma yimaadeen marka marba haddii laynoo sheegay addoommo ilaahay iyagu ah inay allah la kulmayaan waxaa laga istimbaadayaa masale fiqhiya oo ku saabsan ya alabu laa yastariqu waladah ile burhaan caddaynaya weeyaan in markaa ubad ilaahay aanay ubad ilaahay inaynu jirin oo ubad allah aynay u ahay wax kale iska daaye qasaska nebiyada laga warramayo iyo ummadii hore qisooyinka qur-aanka ku yimi baa axkaam fiqhiya laga istimbaadaa saas aawadeed marka ay bacdu ahlicilmi ay leeyihiin aayaadka qur-aanka ee axkaamta ku saabsani waa shan boqoloo aayadood ama wax la mida waxay u jeedaan ashyaada dalaaladoodu ay tahay sariixa ama haddii laga hadlaayo aayaadka qur'aanka ee axkaam fiqiga laga istimbaado yacni haalibka axkaamta qur'aanka haddaan kulligeedba laga istimbaadin axkaam fiqiya waa lagala soo baxaya anwaacda dalaalaadkao dhan la isticmaalo dalaalatu mutaabaqa dalaalatu tadamun dalaalatu iltizaam yacni waxa weye dalaalada mafhuumiyada ama muwaafaqo ha ahaato ama markaa mukhaalafo ha ahaato anwacda dalaalaadku waa badan tahay marka waxay u baahantay kullu dalika waxaynu u baahannahay kulla dalika in marka fikrad baynu baahannay marka waa in marka cilmigii hadduu fiqhiga qofku wado iyo fakeraaduu ka fakeraayo marka dambe wuxuu noqonayaa inuu ku tababarto oo uu malaka u yeesho iyo awood malaka fiqhiya inuu yeesho bikasrati lmumaarasa yacani waxa weeye dhexgalkaa uu ku dhex jiro ee faraha badan leh waxay u sababaysaa in uu ka kasbado awood uu ka kasbado wax ku istimbaadi karo uu marka waxa weeye ashyaada uu ka fahmi karo nusuusta oo qawaaciddiiyo dawaabidda u celin karo taasay markaa u sababaysa taas ayay u sababaysa faajil innadara cinda alwaaridaati bitakhriiji alfuruuci cala alusuul faajil warwareeji annadara aragtida cinda alwaaridaati waxyaalaha soo arooraya agteeda waxaad ku warwareejisaa bitakhriiji alfuruuci furuucda in lagu soo saaro cala alusuuli usuusha lagu soo saaro oo usuushii lagu bineeyo laga farciyo iyo wa tamaami alcinaayati ilaalin dhammaystira in la ilaaliyo loogu dadaalo bilqawaacidi wadawaabit qawaacidda iyo dawaabidda aad loogu dadaalo yacni qaacidada iyo daabitku labaduba waxay sheegayaan ashyaa kulligay tilmaamayaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna waxay ku saabsan tahay abwaab badan oo kala duwan midna waxay ku saabsan tahay baab keli ah ya hadday abwaab badan oo kala duwan ku saabsan tahay qaacida loo isticmaalaa ya waa qadiyatun kuliyatun tucrafu biha xukmu jusiyaatiha waa qadiyo kulli ah oo lagu garanaayo xukunka jusiyaadkeedu ay leeyihiin lagu aqoonsanaya waxaa la yidhaahdaa qaacida ayaa la yidhahdaa marka hadday tahay min abwaab shata waa qaacida hadday tahay min baab waaxidin sida qaalibka ah ama laba baab iyo wax la mida marmarka qaarkood wa naxwi dalik waxaa la odhanaya markaana daabit baa la odhanaya wa ajmic lilnadari fii farcin maa bayna tatabucihi wa ifraaqihi wa ajmic u kulmi oo u go'aanso lilnadari eegista aad eegayso fii farcin farc gudihii aad eegayso waxaad niyaddaada ugu kulmisaa iyo casmigaaga iyo go'aankaaga maa bayna tatabucihi raaraacisiisa aad raaraacayso iyo wa ifraaqihi yacni markaa ku dejinta aad ku dejinayso ku faaruq yeelayso fii qaalabi shariicati shareecada sarteeda alcaami caamka ah min qawaacidiha waxaad ugu dejinaysaa min qawaacidiha qawaaciddeedii iyo wa usuuliha asalladeedii almutaridati qiyaasobaysi ka qawaacid almasaalix sida qawaacidda ku saabsan masaalixda in la ilaaliyo wa dafci darar iyo dhibta in la daafaco ku saabsan waalmashaqati iyo dhibaatada in la daafaco wa jalbi taysiir iyo fudaydinta in la soo jiido wasaddi saddi baabilxiyal albaabada xeeladaha lagu bannaysanayo xaaraanta in la awdo wasaddi saddi daraa'ic waddooyinka mafsadada keenaysa in la awdo intaa mid walba inaad waxa weeye ku dejiso waa inaad markaa waxa weeye niyadda ku kulmisaa aad go'aansataa sheekhu waxa uu tilmaamaya raximahullah mawduuc ballaadhan ayuu markaa hadal kooban ku cabiray waxaanuu yidhi masaa'isha farciga kugu imanaysa waa inaad ku dadaashaa faracyadeeda inaad usuusha ku binayso oad qawaacidda u celiso masaaisha farciga mid walba fatwo gaara ruuxu hadduu kaga fatwoodo oo aanu qawaaciddii usuul u noqon masaaishii ishii jusiyaadkii waxaa ku dhacaya idiraab waxaa ka imanaysa laba masalo isku mid ah culammaduna ay isla ogol yihiin isku xukum inay yihiin salban wa iijaaban inuu tanna fatwo kaga fatwoodo salbi ah tan kalena fatwo kaga fatwoodo iijaab ah culammaduna ay isla ogol yihiin labadaa mas'alo marnaba inaynay kale xukum duwanaanayn isku xukum ay noqonayaan waxaa dhici karta masalada culammadii isku khilaafeen bacdi waxaa laga yaabaa labadan mas'alo xukunkeeda inay agtooda ka tahay cadamuljawaas labadaba waa miaal culamo kalena ra'yi kale inay qabaan oo labada mas'alaba culamada agtooda culammada kale agtooda ka tahay yani marka ibaaxo laakiin labada qoloba waxay isla ogol yihiin labadaa mas'alo xukunkooda in la kala farqiya inay dhici karin hadduu marka waxa weeye qawaacid ruuxa aanu u noqon usuushii aanu ku binayn waxaa ka imanaysa mas'aladanna inuu markaa fatwo kaga fatwoodo mas'aladii kale la midka ahaydna inuu fatwo kaleo ka duwan kaga fatwoodo marka jusiye kastaba gaar in looga fatwoodo in la doono saxdii ma aha saxdu waxay tahay qawaaciddii ususha in loo noqdo qawaacid lagu bineeyo saasay asalku noqonaya saasa asalku noqonaya haddii kale waxaa ka imanaya altafriiqu bayna almutamaasilaat waaljamcu bayna almuftariqaat ashyaa mutamaasilaad oo isku mida ah in la kala farqiyo ashyaa muftariqaad oo kala duwan in la jamciyo maana taa a'immada qaar ay cabbireen alfiqhu macrifatu ljamci waalfarqi fiqhigu waa in ashyaada waxa isu keena iyo waxa kala duwan la kala garan karo wixii wax jamcinaya ee jaamic noqonaaya ee wax kulminaya oo isku xukum ka dhigaya iyo waxa kala duwaya waa in la garto waxa lagu garanayaana waxay tahay waa in markaa dawaabidda iyo qawaacidda si fiican loo fahmo saas aawadeed baa cilmu lqawaacid culamadu alifeen cilmu lqawaacid waa cilmi muhim ah ya cilmi muhima ah weyn kutub alqawaacid waxaa ka mid ah kutub cunwaankooda la yidhaahdo alashbah walnadaa'ir sida markaa waxa weeye alashbah walnadaa'ir libni muraxal almacruuf ibni wakiil iyo sida alashbah walnadaa'ir lilsuyuuti iyo sida alashbaah walnadaa'ir lisubki libni subki iyo sida alashbah walnadaa'ir libni nujaym afarta kitaabba intaasoo kitaabba waxay cunwaankoodu yahay alashbaah walnadaa'ir waxay ku saabsan tahay masaa'isha isu eg iyo kuwa isu dhigga ah mutamaasilaadka in laga warramayo waxaa kaloo jira kutub qawaacidu fiqi loo alifay oo cunwaankooda la alfuruuq farqiyada ashyaada udhexeeya sida alfuruuq lilqaraafi iyo ka kale markaa isaguna la nooca ah ee laga ikhtibaasay ee maqari u maqari u leeyahy asacdi wuxuu leeyahay kitaab oo kaga hadlo qawaacidda fiqiga qayb ka mida wuxuu ka dhigay oo inta dambe markuu sheego lixdan qaacido mar baan kolle ayn laqbaynaye lixdanka qaacido markuu taxad dabadeeda uu sharxo ayuu qayb dambe wuxuu ka dhigayaa inuu ka hadlayo ashyaada isla nooca ah iyo ashyaada kala duwanaanaysa jamcigi iyo farqigii ku tilmaamay jamcigiiyo farqigii ayuu ku tilmaamay marka waxaa loo baahan yahay farac kasta furuucda faraca iyo waxa la nooca in la tatabuco qawaacidda shareecadana lagu dejiyo iyo usuusheeda oo lagu dabaqo oo la doono in markaa waxa weeye lagu dhiso qawaaciddaasi ha haato qawaacidda masaalixda ku saabsan imanka ahlucilmiga qaarkood waxay alifeen kitaab qawaacidda ay ka hadlayaan oo ay ku dhiseen jalbu lmasaalix wa dar'u lmafaasid bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen fiqiga gebigiisuba wuxuu ku wada dhisan yahay jalbu lmasaalix wa dar'u lmafaasid labadaa qaacido in masaalixda la soo jiido mafaasidina la daafaco dhammaan halkaasuu ku wada arogadeen bacdi kalea si tacaqubo waxay yidhaahdeen dee haddii qawaacidda marka la eegaayo yacni markaa qawaacid qawaacidda ay ku kala degayaan qawaacid badan baa loo baahanayaa laakiin haddii la doonaayo ikhtisaarka oo labadan qaacido lagu koobayo labada qudhooda waa lasii koobi karaa oo mid baa laysugu celin karaa oo maxay ah jalbu lmasaalix waayo mafsada inaad kaa daafacantaa oo mafsadadii kaa baaqataa oo mafsadadii aad riixdaa dhibaatadii qudheedaa maslaxa ah marka jalbulmasaalix ay isugu ururayaan ciisadiin ibnu cabdisalaam kitaabkiisa qawaacidda alqawaacid alkubraa iyo alqawaacid asuqraa labadiisa kitaabba qawaacidda weynaanshaha badan kitaabka ah iyo alqawaacid asuqraa iyo qawaacidda markaa yar labaduba waxay ku binaysan tahay jalb almasaalix maslixooyinka iyo waxtarada in la soo jiido taasay ku binaysantahay masaalixdiina waxay u qaybsantaa masaalix khaalisa iyo masaalix raajixa masaalix saafi ah oo baraxla aan mafsadaba wehelin iyo maslaxo raajixa mafsada waa wehelisaaye laakiin maslaxada ka miisaan badan mafsadada idan haddii maslaxadu ka miisaan badan tahay mafsadada waxay noqonaysaa muctabara maslaxadaasi mafsadaduna waxay noqonaysaa mulgaa hayru muctabara midaan la ictibaarinay marka masaalixdii baa lagu binaynaya waayo shareecadu dhammaan waxay ilaalisaa masaalixdii ima alkhaalisa wa ima alraajixa haddii maslaxadiiyo mafsadadu isla ekaato xaalka noocaasa waa laga dheeraanayaa lianna dar'a almafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix waayo waxaa la yaqaanaa mafsado in la daafaca ayaa laga hormarinayaa markay isla ekaato maslaxa in la soo jiito ya dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix waa qaacida muhima ya hadal soomaalidu yidhahdaan baa jiro dee shabaha iyo noocaas ya shar u toogahay khayr waxba kuma yeeleen waxay ku dhowdahay dar'ulmafasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix wixii dhibaato iska jir aad isaga ilaali marka maslaxadu raajixo tahay mafsadada yari wax ka soo qaad ma leh waa sida marka waxa weeye eh, idaa balaqa almaau qullatayn lam yaxmil ilkhabas biyo fara badan haddii najaaso yari ku dhacdo miya wax yeelaysaa sow maaha waxaweye tanhamir waa baaba'aysaa biyaha badan baa ay kudhex baaba'aysa kaannahu in yaroo kaadi oo markaysaa badda lagu shubay maxay badda yeelaysa waxba yeeli mayso wujuuduha ka cadamiha mafsadada marka waxa weeye yari saasoo kaley noqonaysaa fii janbi almaslaxati alcadiima alraajixa mafaasidda iyo dararka in la daafacana aad baa shareecada markaa loo daafacay wixii mafsada iyo dhibaato ah mafsada la daafacayana waa ima alkhaalisa waa ima ama waa mafsadada khaaliskaee bara ama waa mafsada miisaanka badan ee maslaxada ka miisaanka badan wakada waxa la ilxaaqiyey hadday isla ekaadaanna jaanibka mafsadada la raaciyey iyo in fudaydinta la soo jiido yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra diintu waxay ku dhisan tahay fudayd iyo sahlanaan ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ila halaba yacnii diinku waa mid fudayd u saaxiib ah ya wama jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinka wax marka xaraj iyo dhiba korkiinna lagama yeelin waa laydiin sahlay inamaa bucithtum muyasiriina walam tubcatuu mucasiriin wasadi baabi ilxiyal albaabada xeeladaha in la awdo xeeladaha la awdaya waa maxay waa xeelad xaaraan xalaalaynaysa ama xalaal xaaraantinimanaysa oo xeeladdii haddii xaaraan lagu bannaysanayo ama xalaal lagu xaaraantinimaynayo waxay noqonaysaa xiila marduuda ayay noqonaysaa ya imanka nimanka yuhuudda ahaa markii laga xaaraantinimeeyey maalinta sabtida inay ugaadhsadaan maxay sameeyeen xeerad bay sameeyeen xeeladdaasoo maxay ah inay maalmihii ka horreeyey ay gacan sameeyeen dabeedna markaa waxa weeye ay haab weyn iyo god weyn ay qodeen marka waxa weeye dabeedna baddu markay soo caarido oo kalluunkiina maalinta markaa sabtida uu sidaa isu dul saaran yahay oo ceeriyoon yahay oo aad u fara badan yahay biyihii markay soo qaadaan iyagaa lagu imtixaanayo kalluunkii maalmihii kalena waa ku yaraaday maalinta marka waxayn ay sabtida tahayna wuxuu noqday mid fara badan oo ceryoona ya yacni saas sidii suuratu caraaf ilaahay ku sheegayey oo yowma laa yasbituuna laa ta'tiihim maalinta marka aynay sabtiyaysanayn kalluunki wuxuu noqday widhiidh mid aad u yar mid mid ay yacni la helo amaba la waayeba maalintii sabtidana yacni wuxuu noqday mid markaa rasras isdul saaran markaas tan lama din kare maxaa la sameeyaa xeelad aan samaynaa aynaan sabtidiina ku ugaarsan kalluunkanna u helno gacan bay u sameeyeen badday ka jeexeen haab weyn iyo god weyn bay u sameeyeenoo birkad oo kale ah baddii markay soo cariday kalluunkii maalintii rasraska ahaa ayuu soo raacay dabeedna markaa waxa uu yimi inuu godkii galo godkii wax badan baa ku hadhaya hadha waxay dhahan maalinta sabta bixi mayno axadda markay noqoto ya baynu ka guranaynaa tii lagu ciqaabay ciqaabta kusoo degtay haddama aragta waxaa lagu yidhi yacni xaydhii cuninaya baruurihii intii laydii soo reebay mooyaane aayaddii wcala aladiina haaduu xaramna kula dii dufrin wamin albaqri walghanami xaramna calayhim shuxuumahuma ila maa xamalat duhuuruhuma aw ilxawaaya aw ma khtalata bicad aw ma khtalata bicadm maxay sameeyeen iyadaa xeerad bay sameeyeen xeeradday sameeyeen maxay tahay waxay dhahaan cuni mayno waynu shiilaynaa baruurihii loo diiday soo qaadeen waa shiileen magacii waa isbeddelay shaxmi bay markii hore ahayd wadag bay noqotay dabeed markaa subaggii waxay dhahaen subagga laftiisa cuni mayno maxaan samaynaynaa waynu iibinaynaa cid kalea laga iibinaya oo aan yuhuud ahayn ciddii kalea laga iibiyey lacagtii bay qaateen bay cuneen yani waxa weeye xiyalka noocaasay sameeyeen xadiiska saxiixi waa kii ku soo arooray jamaluha fabaacuuha fa akaluu amanha marka xeeladaha xaaraanta lagu xalaalaynayo ama xalaasha lagu xaaraantinimaynayo waa in la awdo iyaduna waxay ka mid tahay qawaacidda iyo wasadi daraa'ic waddooyinka mafsada keenaya iyadana in la awdo sadi daraa'icuna waa baab ballaaran weeye adilo badanna waa leeyihi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilm asnaamtii ay caabudayeen gaaladu allah wuxuu yidhi ha ka caayina haddaa caydaan maxaa ka imanaysa iyaguna allah inay caayaan si aan mafsadaa weyne u dhicin marka hore ha caayina waxay caabudayaan ya wasaddan lidariica waddadii mafsada keenaysa la awdaya min alkabaa'ir an yashtima arajulu waalidayh qaaluu wakayfa yashtimu arajulu waalidayh qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaa wa yasubu ummahu fayasubu ummah sababitaanka cayda uu aabbihii hooyadii u sababay waxaa laga soo qaaday kaannahu isagu inuu caayo ya yujcalu lmutasabibu kalmubaashir ya mutasabibkii mubaashirka mid laga dhigay alcalaamat ibnuqayim mawduuca waa ku dheeraaday ku saabsan sadu daraa'ica kitaabkiisa iclaam lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin waxaan u keenay sagaal iyo sagaashan daliil ayuu u keenay min alkitaab wasunna sagaal iyo sagaashan daliil buu usoo arooriyey oo qur'aanka iyo sunnada ka soo qaadanaya dabeedna wuxuu yihi sadu daraa'ic wuxuu shareecada ka fadhidaa rubuc bay ka joogtaa rubuc afar meelood marka laga dhigo meel ahaan waayo shareecadu waa amar iyo nahyi amarki wuxuu u qaybsamayaa amrun lidaatihi wa amrun lihayrih nahyigina wuxuu u qaybsanayaa nahyun lidaatihi iyo nahyun lihayrih marka nahyun lihayrih baa wuxuu noqonayaa sadu daraa'ici buu noqonayaa waqtigaa inaga dhacay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk